أتينا نملأ الآفاق رعبا نصب النار فوق الهام صبا نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شهبا أتينا نملأ الآفاق رعبا نصب النار فوق الهام صبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada warka maalinlaha ee idaacadda alijrateyn waa maalnimo talaadaha ah, taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka jamaadalula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya warkii oo kooban waxaa camaliyad istishaadi lala beegsaday kolonyo ciidanka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwo murtadiinta biikikeeda oo ku sugnaayeen magaalada shadaadi waxaa daraad hubka fudud lala beegsaday xubno ka tirsan xashdi raafidig oo ku sugnaayeen deegaanka safra ee koonfurta alcadiim warkii oo fidsan ayna ku bilaawna wilaayada shaam xasaka waxaa camaliyad istishaadiya lala beegsaday kolonyo ciidanka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta biikikeeda oo ku sugnaayeen magaalada shadaadi alla fadligiisa walaalka istishaadiga abuu cabdulaahi al ansaari oo watay gaari walxaha qarx laga soo buuxiyey ayaa u jeestay goob ay ku sugnaayeen kolonyo ka tirsan ciidanka saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta biikikeeda ee jegboontiga afartan iyo toddobaad ee magaalada shadaadi waxa uuna isku qarxiyay bartamaha kolonyada waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday in ka badan saddex iyo toban askari oo iskugu jiraan gaalada maraykanka iyo kuwa murtadiinta biikikeeda tir gawaarina way ku gubteen alla idinkiis gaalada iyo dabdhilifyadooda murtadiinta waxay arki doonaan waxay la ciroobaan jabkii xasaka iyo miimbij ku qabsadee waa in yaroo bilaaw ah faalimiintana waxay ogaan doonaan dhanka ay guusha racdo isla wilaayada shaam ayaan ku gubi jirnaay raqa waxaa la dilay xubin ka tirsan murtadiinta b k keda kadib markii lala beegsaday hubkan dhawaaqooda la maqal isagoo ku sugan tuulada xaws ee bariga krama allah ayaan ku mahadsan haataana aynu u dhaqaaqna wilaayada ciraaq diyaala waxaa daraad hubka fudud lala beegsaday xubno ka tirsan xajdi raafidiga oo ku sugnaayeen deegaanka safra ee koonfurta alcadiim waxaanu ku halaagsameen laba raafidi allah ayaan ku maadsan isla wilaayada ciraaqi aan ku gud salaaxuddiin waxaa waxyeelo la gaarsiiyey laba gaari ay leeyihiin xajdi raafidiga kadib markii askarta khilaafada ay daraad laba qarax miino kula egteen meel u dhow xasaan ee bariga tigriid allah ayaan ku mahadsan isla salaaxuddiin waxaa daraad laba guri oo miinooyin lagu xiray lagu qarxiyey xubno ka tirsan xajdi raafidiga oo ku sugnaayeen meel u dhow tuulada isdiira ee bariga tigriid macne dhimashadii dhaawac ku noqday tiro murtadiina allah ayaana ku mahadsan markaanna aynu dhaqaaqno wilaayada yemen albaydaa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay wateen tandiimka alqaacidada yemen kadib markii shalay qarax miino lagula egtay deegaanka maariq ee ku yaala khayfa dhammaan wixii la socdeen dhimashadii dhaawac ayay ku noqdeen allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada saynaa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey taanga ay leeyihiin ciidanka ridada masar kadib markii askarta khilaafada ay la heleen gandaalka r b g isagoo ku sugan tuulada wifaaq ee galbeedka rafax sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxyeelo gaarsiiyeen cagaf cagaf ay leeyihiin isla murtadiinta kadib markii ay qarax miino lala helay allah ayaanu ku mahadsan halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa warkii maanta aad kala socoteen idaacadda aljirateen wasalaamu calaykum waraxmat ullah وزلنا نقارعهم إلى أن ثقبنا في جبين الكفر ثؤبا وجرعناه في الهيجاء ذلا ومزقناه أوردة وقلبا لنا أصل إذا زهرت بحي